محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومما يتأكد معرفته أذكار الصلاة ونحن نذكرها هنا باختصار ومما يتأكد macrifatuhu macrifadiisu waxay adkaanayso waxaa ka mid ah adkaaru الsalaa salaadda adkaarteedii waxyaabaha in la gartaa ay aada u adag tahay oo muhim ay tahay waxaa ka mid ah adkaaru salaa salaadda adkaarteeda ayaa ka mid ah wanaxnu anaguna nadkuruha waan sheegaynaa adkaartaas huna halkan ayaan ku sheegaynaa bikhtisaarin soo gaabin ayaan ku sheegaynaa soo gaabin aan soo gaabinayno maa bikhtisaarin maca ikhtisaarin soo gaabin la jirkeedaan ku sheegaynaa fayaquulu اlmusali wuxuu dhahayaa qofka tukanaya salii farda duhri waxaan tukanayaa salaad duhura oo farad ah arbaca ragcaatin iyadoo salaadaasina afar ragca duhurkaas isagoo afar ragca ah adaa'an oo adana ah qado aan ahayna wakhtigeedii la joogo yacni mustaqbil qiblati qibladi anigoo qaabilsan ayaan tukanayaa mamuuman haddii qofka haddii maamuun uu yahay macmuum anigoo ku imaam yahayna ah lilaahi ilaahay baan u tukanaya tacaala sarreeye allaahu akbar ayuu dhahayaa waxaasoo dhan yacni waxaa weeyaan marka haddii afka inuu ka yidhaahdo waxaa usoo sheegnay horey shardi maaha qalbiga inuu ka yidhaahdo ayaa waajibka uu yahay afka hadduu ka yidhaahdana wax dhibaataa ma laha waana markay u fiican tahay weli waxa weeyaan waa markuu macnaheedana yaqaano kelimaadkaas macnihiisa u yaqaano hadduusa macnaheed oqon waxba ku tarmaysaba haba yaraatee wax qiimaan ugu fadhida lianna waxaa afka looga dhahaya wa waxa weeyaan si qalbiga iyo afku isu kaalmaystaan marka wuxuu leeyahay usalli macnaheedu waxa weeyaan usalii waxaan tukanayaa farda duhri salaad duhura ah. faradkeedii baan tukanayaa salaad duhur oo farada yacni duhurka faradkiisaan tukanayaa arbaca rakcaatin iyadoo duhurkaasina afar ragca uu yahay adaa'an oo haddana addaah oo qado aan ahayn waktigeedii la joogaa loo joogaa addaha addaha macneed waxaa weeyaan waa waktigeedii baa la joogaa mustaqbil qiblati qiblada ku qaabilsan anigoo ah ayaan tukanaya macmuuman macmuum ku lo imaam yahay anigoo ah lilaahi ilahay baan tukanaya tacaala sareeye allahu akbar wayabdulu waa bedelaya aduhra duhurkii fii kayrihaa iyada kayrkeedii bismiha ayuu ku bedelayaa oo casarkii maqribkii meeshii duhur uu yihi salaadihii kale midii markaas la joogo ayuu ku bedelaya wayabdulu waa bedelaya aduhra duhurkii fii kayrihaa duhurka kayrkiisii bismi ayuu magaceeda kula bedelaya wayadkuru wuu sheegaya cadada rakcaatiha si hadda uu yihi arbaca rakcaad marka laakiin waxaas o dhan shardi ma afar ragc inuu sheego iyo salaadu salaa duhra oo farada salaa duhr oo farada waa afar ragco mar kastaba wayadkuru waa sheegay cadada rakcaatiha wayaquul wuxuu leeya imaaman imaaman ayuu dhahayaa badela ma'muuman ma'muuman bedelkeedii waa goorma in kaana imaaman hadduu yahay haddii imaam yahay imaaman ayuu dhahaya imaaman xataa inuu yahay waajib maa laakiin inuu niyeysto inuu niyeysto ayaa la rabaa fa sunnadu waxaa weeyaan inuu niyeysto si had ma'muuman inuu yidhahdo qalbiga ka yidhahdo waa laga maarmaan laa oo qalbiga uu ka niyeysto laakiin imaaman qalbiga xataa inuu ka niyeysta waajib maaha sababta inuu niyeysta ay muhiim u tahayna waxaa weeyaan sababta inuu niyeysta ay muhiim u tahayna waxa weeyaan imaamku liyaxuza alfadiila fadiilat aljamaaca inuu helo haddii ilaa imaamnimo uusan niyeysan fadiilat ljamaaca ma helayo jamaacadan uu ku tukaday fadligeedii ma helayo marka waa inuu niyeystaa imaam inuu yahay si uu fadiiladaas u helo haddii kale wuxuu lamid noqona qof kaligiis tukaday jamaacadiina jamaaco ayuu ku tukaday ajrigii jamaacada helaya asaguna markaas ma helayo marka waa saas wey marka aduu calaa kulli xaal inuu umuurtaas niyeysto afkan ka yidhaha waa fiican tahay waa goorma waa markii macnaha uu garanayo oo qalbigiisa afkiisa isla socdaan hadduu imaam yahay maxaan dhahnay imaam ayuu niyeysanay hadduu ma'muum yahayna ma'muum ayuu niyeysanay ma'muum inuu niyeystaa iyadu waa laga maarmaan horaan usoo marnay imaam inuu niyeystaa waajib ma aha wayatrukumaa waa ka tegayaa imaaman iyo ma'muuman labadiiba waa ka tegayaa waa goorma in kaana munfaridan keligii hadduu tukanayana imaaman iyo maamuun midna ma sheegayo wayatrukuma waa ka tegayaa imaaman wa ma'muuman labadiiba waa ka tegayaa labadiiba wuu iskaga tegayaa waa goorma goormuu ka tegayaa in kaana munfaridan keligii hadduu tukanayo ilaa imaamna maha ma'muumna mahani uma yaquulu markaas allahu akbar markuu yidhahdo wuxuu dhahayaa wajahtu wajiya liladii fadara asamaawaati wاlard ducaau tawajuha la yidhahdo iftitaaxna waa la yidhahdaa salaada lagu furfurtaa ducaau tawajuh na waa la yidhaahdaa markaas wuxuu leeya wajahtu waan jeediyey wajiya aniga wejigayga liladii allihii baan u jeediyey wejiga laakiin wejigaygan jeediyey macnaheedu waxaa weeyaan aniga dhan ayaa jeestay aniga dhan wejiga kaliya uma jeedine aniga dhan ayaa jeestay ee wejiga waa waa meesha qofka ugu sharafta badan acdaada iyo xubnaha qofka meesha xubinta ugu sharafta badan waa wejiga haddii wejiga u jeediye inta kalena waa jeediyey wajahtu waan jeediyey wajhi wejigayga liladii allihii baan u jeediyey fadara samaawaat samaawaadka abuuray waalarda ardadan abuuray xaniifan anigoo leexanaya wax alla wixii diin baadil oo aanoo ka leexanaya oo diinta xaqa u leexanaya xaniifan aniga oo leexanaya baadil oo dhan ka iilanaya ka leexanaya oo xaqa u leexanaya musliman anigoo muslimo hogaansamay anigoo muslim ah wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina mushrikiinta mid ka midana ma ihi anigu oo ilaahay cidna wax ugu dari maayo salaadda aan tukanaa isaga dartaan u tukanayaa acmaasheedao dhan isaga dartaan u qabanayaa waana inuu saas ka dhabeeyaa inuu saas ka dhabeeyana waa la rabaa ina salaatii salaadayda salaadda aan tukanayo wa nusukii iyo camalkayga aan samaynayo wa noloshayda wa mamaati dhimashadaydu lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen rabbilcaalamiin caalamiinta o dhan rabbigooda ah ina salaatii salaadeyda wa iyo aniga camalkayga guud ahaan camalkayga o dhanba ama wa nusukii gowracaygana waa la yidhahdaa wa noloshayda wa mamaatii lilaahi ilaahay u dhammaan ilaahay baa iska leh allihii rabbilcaalamiina caalamiinta o dhan rabbigooda ah laa shariika mid waxlalana lahu ilahay uma sugnaanin cid waxla leh oo wax loogu daraya ma jirto keligiis ayaa cibaada iska leh isaga ayaa mutaystay laa shariika ku waxlala lahu ilahay uma sugnaanin wabidaalika kaas ayaa umirto la faray sidaas ayaa la faray aniga wa ana aniguna min almuslimiina muslimiinta mid ka mid ayaan ahay waana aniguna min almuslimiina muslimiinta mid ka mid ah ayaan ahay markaas wuxuu dhahayaa halkaas intaas waaa la duca intaas kusoo gaabsanaya hadduu inuu ka sii dheereeyana waa fiican tahay oo ducaa liftitaaxi uu sii dheereeyo intaa laakiin haddaa kusoo gaabsan kugu filanta haddana wuxuu dhahaya acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim acuudu waxaan magan gelayaa billaahi ilaahay baan magan gelayaa min ashayطaani shaydaankii ayaan ka magan gelayaa shaydaankii alrajiimi la fogeeyey oo raxmadda ilahay laga fogeeyey ilaahay baan magan gelayaa shaydaankii raxmadiisa laga fogeey aan ka magan gelaya bismi illaahi araxmaani araxiim faatixaduu bilaabaya bismi illaahi magac ilahi baan ku bilaabaya allihii araxmaan naxariista guud ahaaneed bixiya allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed bixiya naxariista guud allah bixiya naxariista gaar ahaaneedna allah bixiya magaciisa ayaan ku bilaabaya salaadan aan tukanayo ama faatixadan aan akrinayo aan ku bilaabaya alxamdu xamdu lilaahi loo sugnaaday allihii rabbi اlcaalamiina caalamiinta o dhan rabbigooda ah alxamdu xamdu lilaahi loo sugnaaday allihii rabbi اlcaalamiin maaliki اlcaalamiin caalamiinta o dhanka iskale ah allihii arraxmaani naxariista naxariista guud ahaaneed allihii arraxiimi naxariista naxariista gaar ahaaneed naxariista waa weyn iyo midda yaryar intaba allah naxariista maliki yowmi اddiin allihii maaliki yowmi اddiini maalinka abaalmariska ka iskale isagu ah isaga ayaa iska leh maaliki yowmi اddiin abaalmariska maalinkiisa allah iska leh iyaaka ilaahu adiga ayaan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka ilaahu adiga un ayaan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa iyaaka adiga un yaan nacbudu caabudaynaa wa iyaaka adiga un kaliga yaan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa ihdina ilaahuna hanuuni asiraada jidka ilaahu nagu hanuuni siraadka almustaqiima ee toosan jidka toosan ilaahu nagu hanuuni ihdinaa ilaahuna hanuuni asiraada jidka nagu hanuuni siraadka almustaqiima ee toosan siraada aladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni ancamta adigu aad nicmaysay calayhim iyaga aad u nicmaysay kuwii adigu aad u nicmaysay jidkoodii ilaahu nagu hanuuni hayri kuwaas aad u nicmaysay oo ah kuwii aan loo caroonin siraad aladiina kuwa jidkooda inuu hanuuni ancamta adugu aada nicmaysay calayhim iyaga aad nicmaysay waa dadka ambiyadii ilaahay iyo saalixiintii iyo jidkooda intii qaaday waa kuwaas jidkooda ilaahu nagu hanuuni hayri kuwii loo carooday calayhim iyaga dushooda kuwii loo carooday kayrkoodiina ah yacni aan loo caroonin wala daalliin wagayri daliina kuwii lumay ayrkoodiina kuwii lumayna aan ahayn kuwii loo a kuwa loo carooday waayo waa yahuudi kuwa lumayna waayo waa nasaaradii kuwii aad u nicmaysay oo muminiinta dhab ahaa jidkooda ilaahu nagu hanuuni yahuudda jidkooda ilaahu naga ilaali nasaarada jidkooda ilaahu naga ilaaliyo kuwaas naga duugayaan macnaha taas waa inuu marka afkiisa qalbigiisun isla socdaan markaas ma dhici kartaa qofkii markaas isagoo saas dhahaya haddana inuu haddana gaaladii jecel yahay inuu gaaladii inuu wada yurub inuu aado isagoo dhahaya ilaahu jidkii yuhuud iyo nasaare naga ilaali haddana inuu yuhuud iyo nasaare aado isagii lugihiisa ku aado oo u qaxo waxa weye waa waa doqonnimo aamiin buu dhahayaa ilaahuna ajiib wey macnaheedu ilaahu naga ajiib uma dabeedna yaqra suurata suurad ayuu arinaya suurad suurad ayuu akrinayaa uma dabeedna yaqra wuxuu akrinayaa asuurata suuradda ayuu akrinayaa allahu akbar ayuu dhahayaa haddana muxuu samaynayaa allahu akbar yacni waa soo rukuucay subxaana rabbiya alcaiim wabixamdih ayuu dhahayaa subxaana rabbiya alcaiimi wabixamdih subxaana rabbii rabbigayga nasihnaantiisa rabbigayga ayaa nasihan rabbigii alcaiim ee weynaa wa bixamdihi aniga oo xamdigiisa mahadcelintiisa ku dheehan yacni waxa weeyaan ilaahay baan nasihayaa nuqsaan oo dhan aan ka nasihayaa anigoo mahadcelintiisana ku dheehan waafajita waafajiyey tansihiisa anooga mahadcelinaya subxaana rabbii rabbigay yani nasihnaantiisa rabbigaygii alcaiimi ee weynaa wa bixamdihi wa atalabasu bixamdihi xamdigiisana oo gudagelaya saasna waa dhihi kartaa yacni hadda tansiihan ka soo baxay haddana waxaan gudagelayaa mahaddiis alaaa marwaad saddex jeer u dhahaya saddex jeer markuu yidhahdo daba samic allahu yaala gaari samic allah ilaahay wuu maqlay liman qof ayuu maqlay qofku xamidahu u mahad celiyey qofka u mahad celinay ilaahay wuu maqlaa samaaca qabowlin waijaaba yani waxa weeyaan aqbalid maqalkeedii wuu maqlayaa macnaheedu ilaahay wuu aqbalaya qofka asaga u mahad celiya rabbigay waa aqbalaa samica allahu ilaahay wuu maqlay liman ayuu maqlay qofka xamida isaga u mahad celiya rabbanaa rabbigeeniyow laka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay rabbigeenow mahad ayaa kuu sugnaatay fasmac xamdanaa xamdigaana maqaloo naga aqbal yani mil asamaawaati samooyinka muggood xaalo u xamdigaas isagoo xamdigaasi ah samooyinka samaawaadka oo dhan samaawaadka oo dhan mid buuxiya xamdi buuxiya ayaan ilaahu kugu mahdinaynaa wey waa xamdi la-eg samooy samaawaadka wa mil alard ardada muggeedii isagoo ah yacni ardada toddobada ardaba xamdi buuxin kara ayaan ah, ilaahu kugu mahdinaya wey wa mil amaa muggiis xamdi ah mil asamaawaat samooyinka muggood isagoo xamdigaasi wa mil alardi ardada muggeed isagoo xamdigaasi wa mil amaakii muggiis isagoo xamdigaasi shita adgu adoonto oo min shayan min shayin shay ah labadaas samaawaadka muggood iyo ardo ardada muggeed iyo wixii labadooda u dhaxeeya labada iyo labadaas iyo wixii u dhaxeeya oo min shayin shay ah oo bacdum ay bacdahumaa samaawaadka ardadaba gadaalkood ahaaday yacni waxa weeyaan waxaan kuu mahad celinaynayaa ilaahayow xamdi xamdigaas oo buuxinaya samaawaadka xamdigaas oo buuxinaya ardada buuxinaya haddana xamdigaas oo buuxinaya wax alla wixii u dhaxeeya samooyinka ardada oo shayguu doono shaygaasi ahaadee allahu akbar addan dhahaya waa sujuudaya haddana muxuu dhahayaa subxaana rabbiy alaclaa wabixamdi subxaana rabbi rabbigayna sihnaantiisa rabbigay baa nasahaya rabbigaygii alaclaa ee sareeyey rabbigaygii sareeyey wa bixamdihi wa atalabasu bixamdihi xamdigiisaan gudageliya rabbigaygii sareeyey ayaan nasahayaa wey wa bixamdihi xamdigiisana waan gudagelaya ama wa bixamdihi xamdigiisa anigoo ku dheehan ayaan ilaahay nasahaya alaaa maraat saddex jeer haddaan dhahayaa allaahu akbar haddana muxusin waa soo fariistay muxuu dhahay haddaan rabbi ikfir lii rabbigaygu ilaaf dembigayga ilaaf rabbi rabbigaygiiyow ikfir lii ilaaf dembigayga warxamnii ilaahu i naxariis waajburnii ilaahu ikab warfacnii ilaahu ikor yeel darajadeeda kor yeel warfacnii ikor yeel waarzuqnii ilaahu iarzuq wahdinii ilaahu ihanuuni hidaaya baadiyo isa ka dambeyn igu hanuuni wacaafinii ilaahu icaafi caafi wax alla wixii dhib oo dhan ilaahu iga caafi wacfu canii ilaahu isarkii cafi wacfu canii muxuu dhahayaa rabi kfirli waa fadhiga intaasoo dhan fadhiga ayuu ku akrinaya rabbi rabbigiigiyow ikfirlii ilaaf dembigiiga ilaaf warxamnii inaxariis wajburnii ilaahu ikab meelaha aan ka jajabnahay oo dhan ilaahu iga kab wajburnii ilaahu ikoryeel darajadii koryeel warzuqnii iarzuq risq xalaala igu arzuq wahdini ilaahu ihanuuni hidaay hanuun ilaahu ihanuun jidka xaqa igu hanuuni wacaafina ilaahu icaafi wax alla wixii nafi dhibsatoo dhan adduun iyo aakhiraba ilaahu iga caafi wacfu canii ilaahu iska kii cafi ayuu dhahaya allaahu akbar haddana muxuu sameeye waa sujuuday haddana subxaana rabbi alaclaa wabixamdih alaaa maraat saddex jeer ku celinaya fahaadihi tani ragcatun ragco wey tan maxay tahay inta aan soo sheegna waa hal ragco wayafcalu waa falaa fii baaqi rakacaati ragcooyinka inta soo hartayna jamiica maa kii oo dhammaantiis ayuu falaa maagoo dakarnaahu aan soo sheegna inta hadday salaaddu laba ragca tahay halka ragco maxaa dhiman hal ragco ragcada kale sidoo kale hadday saddex tahay hal midaa samaynaysa labaa dhiman hadday afar tahay saddexda kale saasaad waad samaynaysa sidaas ayaad samaynaysa fa haadihi tani ragcatun ragcad wey wayafcalu wuu falayaa fii baaqi rakcati ragcooyinka intaa soo hartay jamiica maa kii dhammaanteed ayuu falayaa maagooda karnahu aan soo sheegan ila niyata niyadii maahee wa takbiirat raam takbiirat raam maahee labadaas takbiirat iraamki iyo niyadii maahee inta kale wuu la imanaya oo fahiya taas aan soo sheegnay fi lulaa taa aan soo sheegnay ama fahumaa inuu yihahdo iyado anniyatu wa takbiirat اlixraam labadaasi i ulaa i ragcati ulaa bs ragcadda hore ku jiraan labadaas anniya wa takbiirat اlixraam takbiiraadkan kaloo maanta allah akbar uu leeyahay takbiirat ixraam la mida takbiiraat اlintiqaalaada la yihahda waa takbiiraadka guurguuridda meel kala tegeysa waa sii meel kala tegeysa takbiiraat اlintiqaalaat ayaa la waa takbiiraadka guurguuridda oo meel inta la tago meel sha kala midda salaada lagu xiranayo waxaa la yihahdaa takbiirat الtaxarum iyo takbiirat اlixraam ayaa la waidaa zaadat hadday ziyaado salaatahu salaadiisu hadday ziyaado calaa ragcatayna laba ragca ka ziyaado jalasa wuu fariistaa litashahudi ataxiyaadka ay u fariistaa tashahudkii alawal ee horey haddii salaadiisu laba ragca ka badan tahay wuxuu u fariistaa buu yidhi laba ragca markuu tukado atashahud alawal ataxiyaadkii hore ayuu u fariistaa muxuu yidhi haddii salaadiisu laba ragca ka badan tahay waa fariisanaya wuxuuna u fariisanayaa tahahudka hore laba ragc markuu dhameeyo ayuu fariisanaya muxuuna u fariisanaya tashahud اlawal u fariisanaya waidaa zaadat hadday ziyaado salaatuhu salaadiisu hadday ziyaado calaa ragcateyn laba ragc ka ziyaado jalasa wuu fariisanayaa litashahudi buu fariisanaya tashahudka alaa weli horeey tashahudka hore ayuu fariisan fayaquul wuxuu leeyahay aلtaxiyaatu salaamyaalo ataxiyaatu salaamyaalo salaamyaalihii almubaarakaatu ee la barakeeyey salaamyaalo oo la barakeeyey الصلaوaaت والصلaوaaت iyo salaado salaadihii شhanta ahaa iyo غayrba الطayiبaaت والطayiبaaت iyo kelimaadkii wan wanaagsanaa ama صiفaatkii wan wanaagsanaa lilah dhammaan yaa iskale lilah التaحiyaaت المبaaرakaaت lilah الصلaوaaت lilah والطayiبaaت lilah lilaah ayaa iska intaba ataxiyaatu salaamyaalo taxiyaadkii almubaarakaatu la barakeeyey asalawaatu wsalawaatu iyo salaado salaadihii shanta ahaa asalawaat alkhams iyo kayrba aayibaatu waayibaatu kalimaadkii wan wanaagsanaa ama ifaadkii wan wanaagsanaa intaba waa saxi lilaahi bay u sugnaadeen asalaamu salaam calayka adiga dushaada haato ayuha nabiyu nabiyow markuu ilaahay subxaana watacaala u ammaanay ayuu haddana nabiga u soo jeesanaya asalaam salaam calayka adig dushaada ayuha nabiyu nabiyow dushaada nabadgelya ahaato waraxmat ullah naxariista ilaahay dushaada ahaato wa barakaatuhu barakadii ilaahay dushaada ahaato barakaadka barakadii ilaahay wa barakaatuhu barakaadka ilaahay dushaada ahaato markuu haddana tii nabiga gutay sala allahu alay waslm ku haray muslimiintii kale asalaam nabadgeli calaynaa dusheena haato wa calaa cibaad illaah iyo ilaahay addoomihiisii addoommihii asaalixiina wanaagsanayeen annaga iyo addoommada kaleo wanaagsan oo dhan oo adduunka jooga oo dhan naxariista nabadgeli dusheeda haato assalaamu nabadgelyo calaynaa dusheena haato wa calaa cibaad illaah iyo ilaahay addoommadiisa dushoodii addoommihii asaalixiin ay wanaagsanayeen ashhadu waxaan ka ahay an laa ilaaha ila lagu caabudo inaanu jirinin ila allah ilaahay maahe alxaqih inaanu jirin allah maahe inta kale waa been waa baail cibaadada la caabudaana waa baail ilaahay cibaadada la caabudo ayaa xaqa bas ashhadu waxaan maqlaad ka ahay ilaha ila aq lagu caabudo inuusan jirin ila allah ilaahay maahe wa ashhadu waxaan marqaad ka ahay ana muxameda nabi moxamed rasuul اllah rasuulka ilahi inuu yahay waxaan kaloo inuu nabi maxamed sal alla ala rasuulka ilah yahay ka ilaahay soo dirsa uu yahay allahuma salli ilaah u naxariiso calaa maxamedin maxamed u naxariiso allahu atxiyadki hore uu kuu sheegay atxiyadkii hore allahu akbar ragcaddii saddexaad aad u istaagtay markaas ragcaddii saddexaad ayaad u istaagtay uma yaquulu markaas haddana wuxuu dhahayaa uma yaquumu dhe wuu istaagayaa wayatii waa la imaanayaa bibaaqii rakacaati salaatihi salaadiisa ragcooyinkooda intii hartay ayuu la imanaya uma yaquum waa istaagaya wayaati wuuna imaanaya bibaaqi rakacaati salaatihi salaadiisa ragcooyinkooda intii hartay buu la imaanaya laakiin laa yaqra'u laakiin ma aqrinayo markaan labada ragcoo hore wixii ka dambeeya ragcadda saddexaad athaalia waraabica ku aqrin maayo suuratan bacda tashahud اlawali yacni markii tashahud اlawal markuu ka istaago labada ragcoo ah ama halka ragcoo ah waxba faatixa mahan wax kale ma akrinayo laakiin laa yaqra'u laakiin ma akrinayo suuratan suurad ma akrinayo yani bacda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 qaraabadii nabiga sala allahu alayh wasalam wa aswaajihi xaasaskiisa ilaahu naxariiso wa duriyatihi iyo ubadkiisa ilaahu naxariiso wixii asaa ka farcamay oo dhan ayaa loo jeedaa kamaa sida ugu naxariiso sallayta adigu aad u naxariistay calaa ibraahim aad ugu nabi ibraahim aad ugu naxariistay wa calaa aali ibraahim ibraahim aalkiisa sidaad ugu naxariistay isagoo ugu naxariiso wabaarik ilaahu barakee calaa muxamed muxamed ilaahu barakee muxamedkii annabiyi ee nabiga ah muxamedkii alummiyi ee ummiga ah ilaahu barakee wa calaa aali muxamedin muxamed aalkiisan ilaahu barakee wa aswaajihi xaasaskiisa ilaahu barakee wa duriyatihi duriyadiisa umadkiisa ilah barakee kamaa baaraktaad u barakaysay calaa ibraahiima ibraahim saad u barakaysay wa calaa aali ibraahiima ibraahiim aalkiisa nabi ibraahim aalkiisii saad u barakaysay u barakee fi lcaalamiina caalamiinta dhexdaad ugu barakaysay innaka adigu ilaahyow xamiidun maxmuudun kulama hadiiha tahay majiidun oo weyn ayaa tahay ama sharafkiisa weyn yahay baa tahay xamiid inaka adigu xamiidun baa tahay xamiidkaasoo majiidun oo yanii sharafkiisa weyn yahay bas intaas waa saliga nabiga sal اlahu alيه wasalam fi tashahud alkhayr markaasuu leeya haddana allahuma kfir waa ducadii oo la rabo inuu qofku duceyso tashahudka dhexdiisa allahuma kfir lii ilaahu idhaaf ayuu dhahayaa allahuma kfir lii ilaahu idhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dembi ah ilaahu idhaaf wamaa akhartu waxaan dib marsaday dembigii aan dib kala imid ilaahu idhaaf wamaa asrartu wixii aan qarsaday dembiga hoos hoos aan u samayso dadku isayla ogeyn ilaahu idhaaf wamaa aclantu wixii aan muujistay dembiga anugu aan muujistay oo aan la jahro bannaanka aan la imid ilaahu idhaaf allahuma makfirli ilaahu idhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsay oo dembi ah xumidii aan hormarsay dembiga aan wamaa akhartu dembiga aan dib marsaday ilaahu idhaaf wamaa kii dembiga ina idhaaf asrartu anugu aan sarayso hoos hoos aan ula imid oo cid igu ogo adiga ahayn aysan jirin wamaa aclantu wixii aan muujistay oo bannaanka aan ku sameeyey wamaa asraftu kii aan ku xadgudbay ilaahu idhaaf wamaa kiina idhaaf kii anugu aan ku xadgudbay dembiga aan ku adgudub ahaan aan u sameeyey ilaahu idhaaf wamaa kiina idhaaf anta adugu aclamu ku ogaal badan aad tahay bihi isaga aad ku ogaal badan tahay minii aniga aad iiga ogaal badan anigii sameeyey dembigaan xataa aan halmansanahay oo aanan ogeyn adigu aad og ilaahu ii dhaaf wey wamaa kiina ilaaf anta adugu aclamu ku ogaal badan aad tahay bihi isaga aad ku ogaal badan tahay minii aniga aad iiga ogaal badan tahay anta adigu ilaahayow almuqadimu alla hormariyaa tahay ciddaad doonto waad hormarisaa daacadaadaad ku hormarisaa markaasaad fajacaltahu min asaalixiin kuwa fiicfiican oo wana wanaagsan aad ku dartaa anta adgu almuqadimu alla hormariyaa tahay wey ciddaa doonto daacadaadaad ka hormarisaa markaasuu hore u socdaa khayrka uu sii dhex galaa wa anta adigu almuakhiru ka dib mariyaa tahay kii aad doontana adiga ayaa dib mariya qofkaa doonta adaa dib mariya qofkaa rabtana see lagu dib mariya yacni waxaa weyaan fii qaaduuraati almacsiya macaasida qurunkooda iyo qashinkeeda uga dhex tagtaa asagoo qashinka yacnii macaasida asagoo iska iska lablabanayo ayaad halkaas uga tagtaa yan ood ku dibmarisaa wa anta adigu almuahiru allah dib mari ayaat laa ilaaha ila xaq lagu cabdo ma jiro anta adiga mahaya rabbanaa rabbigeenigu aatinaa nasiib fi dunya addunya dhexdeeda xasanatan xaalad wanaagsan adduunka dhexdiisa ilahu nagu sii wa fi laakhirati aakhira dhexdeedan xasanatan xaalad wanaagsan nagu sii waqinaa ilaahuna badbaadi cadaab annaar naarta cadaabkeeda naga badbaadi allahuma ya allah ilaahayow inii acuudu bika adaan ku maangelayaa min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisaan kaa magna qabriga oo laisku cadaabo ayaan kaa magalaa min cadaabin fi lqabri yani cadaab qabriga dhexdiisa laisku cadaabaan kaa maangalaa wa min cadaabi naar naarta dhexdooda laisku cadaabo ayaan kaa maangalaa wa min fitnati lmaxyaa nolosha fitnadeeda ayaan kaa maangalaa inta aan noolahay inaan fidnoobo diinka aan ka fidnoobo yacnii shubahaad iyo shahawaad inay ila kala tagaan ayaan kaa maangalaa wey fitnaة الshahوة wa fitnaة الshubha ayaan kaa maangalaa wa min fitnaة maxyaa nolosha fitnadeedan kaa maangalaa wاlmamaad yacni inta adduunkana joogay qofkii waxa weeyaan macaasi isaga dhex jiraa wax maskax kaleo ma laha wاlmamaad dhimashada fitnadeeda waaba waxa midda ugu darana wa ashadduha wاlciyaadu biالlah waxa weeyaan waa khaatimatu suu qofka inay ku dhacdo khaatimatu suu khaatimadii ka xumaata wey xaatimadii inay ka xumaato wa min fitnati masiixi dajaal masiixudaj kii isha masaxnaa fitnadiisaan kaa maangala wey kii isha masaxnaa masiixudajaalkii fitnadiisaan kaa maangalaa bes markaasu assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu hadda uu ku daray wabarakaatu hadda ku darta dhib ma laha laakiin almashhuuru can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam waxaa wey alikhtisaar yani biassalaamu calaykum waraxmat اllah haddaba wabarakaatu ku dartaan wax dhibaataa ma laha axaadiis ay ku timid baa jirta وصلى الله الله نحariisto على سيدنا سيدkeeni محمد محمد الله نحariiso ku dari ma intaas waa saladii oo ka baxay khلاص وعلى آله wa khatimadii kitaabka yani gebagabadii kitaabka wey oo kusoo khatimaya صaliga nabiga صلى الله عليه وسلم وصلى الله الله نحariisto على سيدنا سيدkeeni محمد محمد وعلى آله آلkiisa الله نحariiso وصaحبihi صaxaabtiisa الله نحariiso وسلم الله nabadgeliyo والحamdu لله xamdina ilahay ba u sugnaaday رab العaalamiina caalamiintoona rabbigood ah aamiin halkaas ayaan kusoo gebagabaynay marka in sha allahu tacaala dadkii culimmadii islaamka kutubtaas noo alifay boqolaalka sano qaar boqolaal sano alifo yihiin sida hadda kitaabkan oo kale aduga laba boqol oo sano saddex boqol ku dhowaad oo alifo yihiin raggaa ka siida shan boqol raggaa kun raggaa kun iyo maxaa la yidhahdaa ka badan kutubtoodii ayaa lagu intifaacaya intaasna ajrigii ayaa u socda ajrigii ayaa u socda marka dadkaas in marka xaq waxay noogu leeyihiin inaan u duceyno oo aan maxaad maarata ilaahay subxaana watacaala aan u barino inuu darajaadkooda sano mariyo inuu maxaad maarata haddii xumaan ay lahaayeen xumaantoodii ilaahay uu baabi'iyo zuuliyo oo ka tirtiro aanu ducayno annagana jidkoodii cilmiga iyo ku camalfalkiisaba oo na marsiiyo oo na qaadsiiyo taas ayaa maxaad maaratay muhiima ah, arrinkaas ayaa muhiim ah marka insha allahu tacaala saasaa la rabaa in culimmada islaamka mar kasta oo aad ducaysanaysid culama ااسلام aad tirahid اllahuma اغfir lii waliwaaliday maxaad maarata inaad tira walikhwaanii min almuslimiina wاlmuslimaat waliculamaa اlإslaam salafan wakhalafa culammadii hore iyo kuwii dambeba dhammaan ilaa noo naxariiso ee dembigooda dambdhoof wajcalnii minhum anigana saas kale ducooyin saasa inuu qof ku duceeyo mar kastaba saas iyo haboon oo dadkaas wan wanaagsan jidkoodii uu ilaahay ka baryo subxaana wa tacaala inuu isagana uu qaadsiiyo oo la qaado qofka markaas rajo fiican ayuu leeyahay waxaa weeyaan cilmiga marka la baranayo waxaa ilaahay cilmiga ku furaa dadkaasoo loo duceeyo dadkaas oo loo duceeyo ilaahay loo baryo adigana aad markaas maxayd maarata iyaga aad ilaahay ku barta aad ku barid ilaahay subxana wa tacala taala ilaahay waan ku baryaya dadkaas culammadaas diintaada usoo halgamay ayaan kugu baryayahay anigana ilaahu saas iyal inaad ilaahay ka baridid waa arin aad iyo aad muhiim ah isaguna marka allahna waafajiyo haddana culimmadaas ikhlaas ayaan u akrinayna insha allahu tacaala saddex saddex ikhlaas aan akrinayna wasalaam calaa rasuuli lah sala allahu alay wasalam culimmadii islaamka oo dhan dembigoodii allah dhaafo darajaadkoodina allah sare mariyo khaasatan aimadii musanifiinta ahaa oo cilmiga noo sanifay oo maxaa la yidhaha kutubta noo alifay oo sheekhii labadan safiinoo hadda inoo dhammaatay noo alifay uu ka mid yahay ilaahay darajaadkood ha sare mariyo dhammaantood annagana jidkooda allahna marsiiyo dembiyada iyo xumida iyo aan ku jirna ilahay hanoo dhaafo khaatimadeena khayr allah ka dhigo cilmigana allah noo sahlo haddee waad aragtaan insha allahu tacala alxamdu lilah waxa weeyaan waa inoo dhammaadeen kutubtaasi waa inoo dhammaadeen insha allah waxaan rabaa horay in loo sii maxaad maarata waxa weyaan loo sii socdo almudayi quduman horay loo so tallaabooyinka hore loo sii qaado kutubta lasii akhristo cilmiga lasii wado ilaa maxaad maaragtay insha allahu tacaala dadka la rabo inay berito xil ka qaadaan oo diinta dadka ay baraan oo dadka ugu yeeraan oo ay habeen iyo maalinba xilku dadku saara waa dhallinyaradiinnan iyo inta la midka ah oo dalabatulcilmi dalabatulcilmi shariif fiqiga baranayo xadiidka baranayo tafsiirka baranayo iyo culuumta u kaalmaynaysa intaas baranaysa waa dadkaas dadkaas oo aan rajaynayno hadday jidka saxda ku socdaan in ilaahay subxaana wa tacaala caynuraxma inuu ilaahay ku fiiri ilaahay uu siiyo subxaana wa tacaala iyo raxmad ilaahay xaggooda uu ku milicsado saas sidii lagu heli lahaa in lagu dadaalo iyaa rabaa cilmiga la barto lagu ceshado cilmiga lagu barto la barto lagu ceshado aad loogu ceshado ayaa la rabaa maaha kitaabka oo dhegaysana kaliya kabacdina waa iska tuurayaa sida qaar badan oo maxaad maarata ay sameeyaan lama raba saas kitaab wax rabaa haddaad fahamtid in lagu ceshado lagu celiyo lagu celiyo saasaa lagu bartaa wa biduuni takraar laguma lama barto cilmi waxaa lagu bartaa in lagu ceshado waxaad aqoon weyda aada soo gudub meeshaan maxay tahay meeshaan ii sheeg saasaa lagu bartaa marka taasna aan ku dadaalno ilaahayna hana waafajiyo subxaana watacaala waxaan idiin rajaynayaa in maxaad maaragtay dadkaas guulaysta oo cilmiga ilaahay baro oo ku camal fala oo ducaad u noqda oo ilaahay dartiina ula jeeda in aad noqotaan ilaahayna naga wada dhigo allahna waafajiyo bilahi towfiq sal l sydna mxamd insha allah kitaabka ku xiga oo aan bilaabayno waxaan ka dhigi doonaa in allahu tacaala kitaabka la almuqadamatu alxadramiya laakiin waxaa laydin siinayaa muddo asbuuc maanta maxay tahay arbaca soo hmm, arbaca kitaabkii horta in waa lagu soo celin karaa intaasi inaad kusoo ceshataan inaad kusoo ceshataan oo in allahu tacaala aan bilowno eh, si fursad aad ugu heshaan inaad kitaab kusoo ceshataan wixii aad uga weydana aad soo ceshid intaasaa muddada fursadda laidin siiyey marka isniintan soo socota teeda kale kitaabkeena soo raadsada almuqadamatu alxadaramiya soo raadsada dabcooyinka ugu wanaagsan waa dabcadda daarulminhaaj dabcadda dabcatu daarulminhaaj dabcadaas ugu ugu ugu wanaagsan kitaabkaas haddii aad awoodu weydaan waa ugu lacag badan tahay ayadaa ugu lacag badan laakiin waxa weyaan waa aad iyo aad ay ugu fiican tahay waa iyada qaladka inta waxaa laga ilaaliyey intii bani aadam wax ilaalin karo waa laga dhowray aad nusadaas haddii aad heli kartaan soo raadsada haddaad weydaanoo nusadii aya nusa tafaqat soo raadsada nusa nusadii oo aad soo heshaan soo raadsada insha allahu tacaala maalinkaas ayaana bilaabaynaa in sha allahu tacaala allahna waafajiyo wabilah tawfiq sal ala sayidina maxamed